asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii shan iyo soddonaad ee kitaabka uma akhada alswad alswad ibnu yaziid baa wuxuu qaaday kafa min xasa cantooba quruuraxuu qaaday faxasabahu bihi yani ramaahu bihi waa ku sayday faqaala markaasu wuxuu yidhi waylak tuxadiu bimili haada makan oo kale aad ku sheekaynaysaa xadiidkan oo kale miyaa wax la sheega ah qaala cumar cumar baa wuxuu yidhi laa natruku kitaaba kitaab allahi wa sunnata nabiyihi sala allahu alayhi wasalam liqowli imra'atin laa nadri lacallaha xafidat aw nasiyad uga tegi mayno kitaabka ilaahay iyo sunnadii nebiga iyaga toona haweenay hadalkeed aanaan garanaynin inay xifdiday iyo inay mxuahay lowday iyo kala garanayn uga tegi mayno laha sukna wa nafaqa sukna iyo nafaqa labadaba waa leedahay sidaasuu yidhi marka cumar laakiin marka xagga suknaha waa ka sax laakiin xagga nafaqada maya xadiidka faatima marfuuca oo mxua qowlka cumar ka rajaxay ayb faqaala eh, qala nabi qaala allahu caza wajal laa tukrijuuhuna min buyuutihina walaa yakhrujna ila an yaأtiina bifaaxishati mubayina marka aayaddu soo deliishanaya waa taas aayaddaasuu marka iyada soo deliishanaya uu leeyahay muxuu ahaayey ilaahay wuxuu amray inay inay sakna sakna inay leedahay guri inay leedahay bu ilahay amray nafaqasi aayaddantada kama muuqato aayadda kama muuqato laakiin aayat طalaaq mise aayaddantada aayaddu ka dambaysaba wain kuna ulaati xamlin faanfiquu calayhina ule marka masruufkata la siinaya muطallaqadiihi waa midda ama rajciyada ah ama midda baa ah laakiin xaamilada xamiladu iyo nafaqo waa leeda ayb marka cumar aayadantada istidlaalka usoo deliishaday inay sukno leedahay isagu daahir weeyaan in kalo in kastoo marka qaar ay ku doodayaan qaar waa ku doodayna waxay leeyihin aayaddantada waxay sheegaysaa midda rajciyada ah ee midda baainada ah ma aha midda baa-inada ah ma aha oo faatima nafteeda taas qabsan jirto waxay dhihi jirtay baynii wa baynakum kitaab allah ilahay le wuxuu leeyahay lacala allaha yuxdiu bacda dalika amra oo amrigaana marka waxaa laga wadaa muraajacay inuu soo rajcayso soo ceshado sidaas fa ayu shayin yaxdudu bacda halaati ba odhan saddex kol hadduu ku wada riday maxaa kaloo dhici karaba oo waxaa la yidhaha maba suuroobi karaysa saasay marka usoo dariishan jirto marka qaarna waa ayidaan mowqifka eh, fatima bintu qays oo inayna muطallaqada baa'inadiihi xataa sukno aanay lahayn sidaasay rajaxayaan oo marka sheekh alalbani naftiisa marka uu ka yahay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى كتاب العتق باب فضل من أعتق رقبة مؤمنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول man actaqa raqabata mu'mina qofkii xoreeya qof mu'mina raqabada marka qofkii oo dhan baa laga wada wadaa qofkii qof mu'mina xoreeya actaqa allaahu alla wuu xoreeyaa bikulli cudwin minhu xubin kasta oo qofkaas kamida mida maxaa la xoreeyey ka midaba cudwan xubin buu ku xoreeyaa min annaari naarta kaga xoreeya xubin oo qofkan xoreeyey xubnihiisa ka ayuu naarta kaga xoreeyaa xataa yuctiqa farjahu bifarjihi ilaa cawradiisana cawradiisa ku xoreeyo hal qof qofkii xoreeya xubin walo xubnihiisa ka midaba xubin baa naarta lagaga xoreynaya baabu man actaqa fii cidqi lwaladi alwaalid ilmuhu xoraynta uu waalidkiisii xoreeyo عن أbي هريرة رضي الله عنه qال qال رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم laa يجزي wlد waalida إlا أn yجidh مملوكا faيشhتريh fayuctiqه laa yجزي uma abaalgudi karo waladun ilmo waalidan waalid uma abaalgudi karo oo xaqiisi wuxuu ku oofin karaa ma jiro ilaa an yajidahu inuu helo mooyaane mamluukan isagoo la leeyahay la adoonsanayo baycu tiqahu oo xoreeya mooyaane sidaasi aan ahayn oo kale oo xaqiisa ku gudi karo oo muxua xaqiisa ugu dhammayn karo ugu abaalgudi karo ma jirto wixii kale o dhan u taratoona waxba xaqiisii lama sinna baabu man actaqa shirka lahu fii cabdin qofkii xoreeya nasiib uu ku leeyahay qayb uu ku leeyahay addoon ku xoreeya siduu noqonayo intiisii kale see loo gelaya عن iبن cمر رضي الله عنهma qاaل qاla رsuuل الlahi صلى الlaه عليه وسلم mن أعتقa شhirكa lahu fي cabd fakaana lahu uu leeyahay kaa wax xoreeyeyna maalun xoolo yabluqu gaadhaya hamana alcabdi addoonka qiimihiisii gaadhaya quwima calayhi waa lagu dul qiimaynayaa qiimata alcadli qiimayn caadilnimo ah yaa lagu dul qofka kale ee lale intiisii maal ugu gudi kara hadduu leeyahay waa la qiimeynayaa markaasaa la amrayaa inuu qofka kalena xaqiisa u gudo adoonkiina iska xoroobo oo muxuu ahay ariiq can ariiqi fa ayib fa faulqiya waxaa la siinayaa shurakaa'uhu kuwii lalahaa xisaasahum qaybahoodii baa la siinayaa wacataqa calayhi alcabdu addoonkiina isaga xaggiisa ku xoroobaya ayib wailaa haddii kalese aanu lahayn maalu sidaa ku yaala aanu lahaynna cataqa minhu waxaa ka xoroobaya maa cataqa wuxuu xoreeyey un hadduuna dadka kale xaqooda u gudi karin intii xoreeyey un baa xoroobaysa inta kale waa iska sideeda iska xadiidkanu sidaasuu sheegaya xadiidka soo socdaana si kaleu sheegi doonaa fiiriyo marka labada xadiid way isku waafaqi doonaan hadduu qofkii xoreeyey dadka kale ee lale qiimahoodii uu u gudi karo inuu qiimihii ku waajibayo qofkiina uu wada xoroobayo laakiin hadduu qiimihii kale aanu isku bixin karin taas isu khilaafi doonaa baabun minhu wa dikru sicaaya sicaaya yani shaqayn qofkaas muxuu ahay uu shaqeeyo oo isagu qiimihiisi iska gudo intii hadhay iska gudo can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal man actaqa shiqsan lahu shiqsiga iyo shirkiga horen soo mara waa isku mid qofkii nasiib uu lahaa xoreeya fii cabdin adoon fakhlaasuhu siidayntiisa yani xoreyntiisa la wada siidaayo la wada fakiyaayo fii maalihi qofkaa maalkiisa tahay qofkaa wax xoreeyey baa laga rabaa inta kalena marka inuu iska ku kor xoroobisaa in kaana lahu maal hadduu maal leeyahay khiyaarkiis ma ah kolba hadduu maal leeyahay khiyaarka miah waxaa la odhanayaa ninkii haddaad qayb soomaadan ka xoraynin intii kalena waa xorowdeen nimankan kada qaybtooda gud wain lam yakun lahu maalun hadduu maal lahaynna istusciya alcabdu yani waa laga waa laga shaqo dalbayaa shaqee baa la odhanayaa hayra mashquuqin calayhi isagoon la dhibaynin waxaa la odhanayaa waad xorowday nimankaa kada kale qaybta ay lahaayeen mxuahay milkiga ka lahaayeen u shaqeeyo u gud adigu khalaas marka isagiina waa xoroobaya eh, ansibadii kalena kan xoreeye mooyaane inta kale nasiibkoodiina isagii baa laga rabaa marka inuu shaqeeyo iyaga u isagiina marka xoroobaya ayib marka labada xadiid waa isma khilaafayaan waxaa weeyaan intan tada dambe baa waxay ku xidhan tahay qofkan shaqadiisa ku xidhan tahay hadduu isagu raalli ka yahy hadduu isagu doono qof dulliya uu yahay oo addoonnimada isagu rabana sidiisiibuu iska ahanaya hadduuse isagu rabo inuu xoroobo isagiibaa marka la odhanaya u shaqee nimankan kada oo muxuu ahay xisaday eh, kugu lahayn u gud laakiin wax weynoo marka ka qaalib noqdo aanu kari karin lama saarayo oo bishiiba intaasoo kun keen lama odhanayo so uuna karaynin ah. marka saddexdan xadiid ay noo soo hormartay ah saddexdan eh, saddexdan nooc ee noo soo horumartay axaadiidtii afarta haddaynu soo marrayba kulligood waxay tusinayaan sida islaamku u daryeelayo xoraynta dadka la xoreeyo oo labadii xadiidee hore ajriga weyn ee u yeelay qofkii maxaa qof tabarruc isagu isagu xoreeya baynu ka soo ogaanay gaar ahaan midka dambe ee xadiidka labaad ah oo qofkii wuxuu waalidka ugu abaalgudi kara oo kale inaanu jirin ilaa inuu xoreeyo mooyaane labadan xadiid ee marka isaga ku xigana waxaa laga qaadanaya iyaga naftooda kolal baa jirta qofkii qasban can ilmaalik uu isaga xoroobayo oo tanu ay ka mid tahay hadduu qaybtiisii qofkii uu xoreeyo maalna uu leeyahay intii kalena waa xorowday baa la odhanayaa qofkii kala hari maaye inta kalena dadkooda u gud meelo dhowr ahoo sidaas oo kale ba waxaa jira oo qofku iska xoroobaya isaga oo aan waxba la xorayn xataa iska xoroobayo baabu اlqurcati fi lcidqi qoriridka loogu qori rido dadka loogu qori rido xorayn xoroobidda ay xoroobayaan can cimraan bni xusayn radia allahu canhuma ana rajula zaada fii riwaaya riwaaya kalena marka weliba wuxuu ku darayba min alansaar rajulu min alansaar riwaaya iska daabada rajul bay tidhi riwaaya kalena rajulu min alansaar baa wuxuu xoreeyey actaqa wuxuu xoreeyey sittata mamaalika sittata mamluukiina lahu lix mamluuk ou lahaa yuu xoreeyey ehm, cinda mowtihi markuu dhimanayey markuu dhimanayey yuu dar wuxuu xoreeyey lix adoon uu lahaabuu lixdeebu xoreeyey marka qofka maradul mowtkiisa markuu yahayna tasarufaadkiisa noocaas oo kale ah hulutun baa ka fulaya huludka mooye inta kale waa xaqul warata isagu hulud baa xaq u leeyahy inuu tabarruco hadduu xoreynayo hadduu sadaqo baxsanayo hadduu hulud baa xaq u leeyahay marka saddexdooda labanbaa kalixdooda eh, laban baa ka xoroobaysa ulu baa leen xoroobaya maal kale ma lahayn saddex eh, lixdaa keliyu lahaa lixdiina waa wada xoreeyey lixdii marka wada fuli maayaan xoroobindoodiie baa ka xoroobaya yani labaa xoroobaya labadiina see lagu soo saaraya marka qurcadaa lagu soo saaraya lam yakun lahum maalun gayruhum xoolo kalena ma aanu lahayn fadacaa bihim eh, rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahi baa u yeeray fajaza'ahum wuxuu u qaybiyey alaaan saddex saddex qaybood buu u qaybiyo lababa meel buu joojiyey uma aqraca baynahum markaasuu ugu qori riday labadaas labadii xorriyada usoo baxayso waa lagu qori riday labaday usoo baxday marka la xoreeyey faactaqa tnayni labuu xoreeyey wa araqa arbaca afarna waa addoomiyey wa qaala lahu qawla shadiidan hadal kulul buu ninkiina kula hadlo hadal kulul buuna kula hadlo ninkii maalka u lahaa dhoor erey markuu dhimanayay hadal shadiid buu nabigu alayh salaatu wasalaam uli oo hadalkiisa marga waxaa ka mid ahaa waxaan doonay inaan qubur ah muslimiinta yaan lagu aasin aan idhahno ayb kaasoo kale marka waa mxua dambi weyn weeyaan oo muxuu aha alxay fi lwasiya wasiyada oo lagu xadgudbo oo xuquuqday warasada meel lagaga dhaco muxua dembi cadiima weeyaan yaa ulu buu xaq u leeyahay ulu inuu ka yaraya weliba u fiican marka hadduu xaqii warasada marka intuu meel kaga dhaco wixii marasada ay ah, lahayd qaarka uu baxsado ama tabarruco waana dembina waa galay mana fulayo qaarkaas baabun alwalaau liman actaq walaha waxaa qaadanaya qofka xoreeyey walahana waxaa la yidhaahaa xiriir labadaa qof dhex maraya ka xoreeyey iyo ka la xoreeyey xiriir dhex maraaya oo mxuaha isku aanaysanayaan oo tanaasur intay nool yihiin dhexdooda ka dhexeynayo hadday dhintaanna isku dhexlayaan ayb taasuna waa waxyaalahu ku shajacay islaamka xorriyada ku shajacay qofkii marka u xoreeyey kolkii ogaado hadduu dhinto ninkankadu uu xoreeyey inuu maalkiisu suroobo in isagu usoo noqonayso isagu dhexlaayo oo walaalkii oo kale u noqonayo meel kale aanu ka tegaynin taasina waxyaalaha shajacaya bay ka mid tahay inuu qofku xoreeyo can caaishata radia allahu canha qaalat dakhalat calaya bariira bariira iisoo gashay bariira jaariyad bay ahayd mamluukadaho laleeyahay fa qaalat markaasay waxay tidhi ina ahlii kaatabuunii calىa tiscati awaaqin fii tisci siniin ahalkayga yani dankii lahaa way kitaabeeyeenoo waxay ugu kitaabeeyeen sagaal uuqyadood oo sagaal sannadood aan ku gudo oo sanadkiiba muxua aan hal uuqyad aan bixiyo ee ugu kitaabeeyeen kitaabadan marka macnaheeda waxaa la yidhaahaa in qofkii mamluuga ahaayoo lalahaa lagula heshiiyo maal uu iska bixiyo oo ku xoroobo uu yidhaaha intaa haddaad ii keento xor baa tahay uu yidhaha kaasaa kitaaba la yidhaahaa ayib marka hadduu dalbado qofka mamluuq isagu uu dalbado oo yidhaaho muxua kitaabaan rabaayo inaan xorriyadeyda helaa baan rabaaye maal igula heshii waan soo shaqaynayaaye maalkaasaan kuu keenayaay qasab bay ku tahay inuu qofkaasuna yeelo maaligahe waxalihi inuu yeelo qasab bay ku tahay dadka muslimiintaana waajib bay ku tahay qofkaasoo kale inay taageeraan oo ay caawiyaan waa ku ilaah uu leeyahay mxua waladiina yabtaquuna alkitaaba mima malakat aymaanukum fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra waaatuuhum min maali اllahi aladii aataakum marka ka yeela ba ilah leeya hadday idinka dalbadaan iyagoo inay xoroobaan ay dalbadaan oo kitaaba idinka dalbadaan ka yeela maalka ilahayna wax ka siiya maalkaa wax ka siiya laleeyahay ma zakada iyo tabarucaadka dadka muslimiinta ay siinayaanba mise ka wax horeynaya ee kitaabaynaya laga rabaa inuu ra'sumaal uu faraqabsi ka dhigto uu siiyo ayb shaafici isagu saasuu leeyahy waxaa waajibka ah buu leeyahay marka uu kitaabeeyo inuu weliba wax faraqabsi uu siiyo o yidhaaho intantada muxuu ahaaye kaalmo ka dhigo og ayib faaciinini bay tiri marka icaawi intaasay igu kitaabeeyeene icaawi faqultu laha markaasan waxaan ku yidhi in shaaa ahluki an auddahaa lahum an acuddahaa lahum Hmm. cidatan waaxida tiro keliya hal mar keliya inaan u tiriyo oo naqdi ku siiya hadday rabaan wa uctiqaki aan ku xereeyo wayakuuna alwalaa'u lii walahana anigu aan yeesho facaltu waan yeelaya si ka dhib yar baan ku hayaa caanida aada sheegaysa sagaal sana aad sugayso haddii ay dadkaa kuleh ay rabaan inaan aan intaan kaa iibsado sagaalkoodii oo hadda u tiriyo aan anigu ku xoreeyo laakiin walaha anigu aan yeesho waan yeelayaa fadakara dalika liahliha dadkeedii bay u sheegtay faabow waa diideen ilaa an yakuuna alwalaa'u lahum inay walaha iyagu lahaadaan mooyaane si kale waa diideen ayb ilaa an yakuuna alwalaa'u lahum waa diideen faatatnii waa ii timid fadakarat dalika arrintaasay sheegtay qaalat caaisha waxay tidhi fantahartuha waan canaantay oo yani marka inay been sheegaysa u malaysay faqaalat markaasay waxay tidhi laaha allahi da laaha allahi da saas weeya sida eh, laaha allahi idan saas ay noqon sooma laaha allahi da yani laa wallahi da yani dhaartaydu ilah baan ku dhaartay weeyaan yani sidaas weeyaan yani been ma sheegayo qaalat fasamica rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka ilaahay baan maqlay fasa'alanii waa i weydiiyey maxaa weeye hadalkaasi buu yidhi faakbartuhu markaasaan u sheeg faqaala markaasu wuxuu yidhi ishtariiha iibso waactiqiha xore washtarid ilahum اlwalaa walaahana isaga shardi idinkaa lenma yeelanayaan kolle ina alwalaa'a liman actaq walaha qofka xoreeya baa lehe shardigaagaasuna waxba muxuu ahay adu shardidaasi waxba fuli maayo kolkaad xoraysay adun baa welihii uu kusoo soo noqonayaa isaga shardi oo inay walaha leeyihiin u shardi ama ishtardi calayhim alwalaa'a walaha u shardiso oo inuu muxuu ahay walaha adugu aada leedaha u shardiso laakiin sidaa raajixu waxaa weeye lahum inay walaha iyagu leeyihiin isaga shardi isaga sheeg ayb ilan anigu inaan walaha leeyahay isagu shardiba uma baahana fafacaltu waan yeelay qaala uma khaطba rasuulu llahi salى اllahu alay slam cashiya galab buu nebigu alayh salatu slam khudbeeyey faxamid allaha waathnaa calayhi bima huwa ahluhu uma qaal ama bacdu famaa baalu aqwaamin niman xaalkood muxuu yahay yashtarituuna shardisanaya shuruuطan laysat fi kitaabi illahi caza wajal kitaabkii ilaahay shuruud aan ku jirin xukunka ilaah iyo sharcigiisi aan ka mid ahayn niman shardisanaya maxay maxay yihiin ma kana min sharطin laysa fi kitaabi illahi caza wajala fahuwa baطil wax alla wixii shardi ah ee heshiis ah dad ay galaan ee kitaabka ilaahi aan ku jirin baطil weeyaan wax alla wixii sharciga ilahay khilaafaayo baail weeyaan ayib wain kaana miata shar boqol shardiba ha ahaado kitaabu ullahi axaq wa shardu ullahi awfaq kitaabka ilaahay baa xaqnimo badan oo shardiga ilaahay baa xoog badan maa baalu rijaalin minkum yaquulu axaduhum maxay yihiin niman xaalkooda idinka mid oo qaar midkood uu odhanayo actiq fulaanan hebel xore walwalaau li walahana anigaa leh inama alwalaau liman actaq walaha qofka xoreeya baa lehe baab minhu wa takhyiir almuctaqati fii zawjiha gelinta la khiyaar gelinayo midii la xoreeyey jaariyadii xorowday iyadoo mutazawijada ah la khiyaar gelinayo ninkeedii inay daysatay iyo inay faraaqdo khiyaar u leedahay haddii uu mamluug yahay weeyaan marka isaguna jaariyad mamluuka ah oo nin isaguna cabdiho mamluugii uu qabay haddii ay xorowdo khiyaar bay yeelanaysaa ninkeedii inay daysato iyo inay عن can رضي الله عنها زوج zawji صلى الله عليه وسلم wasalam annaha qaalat في fii ثلاث halaatu sunan yani halaatu axkaam saddex mas'aladood ayaa bariira ku timid saddexdii mid waa ka aynu soo marray walaha inay inuu muctiqu leeyahay ba ahayd ayb khuyirat kii labaad weeyaane waxaa la khiyaar geliyay calaa zawjiha ninkeedii xiina cataqad markay xorowday kolkii xorowday ninkaadii inay daysatay inay iska faaruqdo bicil khiyaar geliyey taas waa midii hore mxuaha midna waaba tii noosoo soo hormartay haddana waa sheegi middii labaad marka waxaa weye uhdiya lahaa laxmun waa masalahan hadda ka horna soo maray hilib baa loo soo hadiyeeyey mxuaha hilib baa iyada lagu sadaqaystay maha iyada waa loo hadiyey maa hilib baa lagu sadaqaystay markaas hilibkii usoo hadiyeysay ciddii nebiga alayh isalaatu wasalaam usoo hadiyeysay fadakla calaya rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilahi baa soo galay wاlburmatu calى الnaar yani wاlqidru calى الnaar isagoo dherigii dabka saaran yahay yuu soo galay fadacaa biطacaamin cuntuu dalbaday fautiya bikubzin waidaamin min idaami اlbeyt waxaa loo keenay kibis iyo koosaar oo koosaartii guriga ah koosaartii caadiga ahayd ee saliid iyo khal iyo wax saasaa loo keenay faqaala markaasu wuxuu yidhi alam ara burmatan calى الnaar fiiha laxm soo ma aanan arag dheri dabka saaran oo hilib ku jiro fa qaaluu markaasay waxay yidhaheen balaa yaa rasuula allah daaka laxmun daalika laxmunkaasu waa hilib tusadiqa bihi calaa bariira bareera lagu sadaqaystay fa fakarihnaa an nuciyaka minhu inaan wax kaa siinna karhanay ila nebiga alayhi salatu slam sadaqada xaraam bay ka ahayd inay sadaqadiisi sidii sadaqa u tahay kol bariir haddii lagu soo sadaqaystay qofkii kale wax cunaabay sadaqa ku tahay bay moodayaan faqaala markaasu wuxuu yidhi huwa calayhaa sadaqa wa huwa minhaa lanaa hadiya iyada sadaqu ku yahay annagana hadiyu nooga yaho iyadaa noo soo hadiyaysa kii saddexaadna markaa wuxuu qaala nebiyu sala allahu alay slm fiiha inama alwalaa'u liman actaq saddexdaa mas'aladood baa marka badiiro ku timi ayb baabun baabu nahyi can bayci alwalaa'i wa can hibatihi walahaas aan soo sheegnay qofka xorreeya qofka la xoreeyey dhex maraaya in la iibiyo iyo in la bixiyo midna inaanay suuroobi karaynin oo calaaqa shaqsiya oo ay tahay macnawiya sida dhalashada oo kale ah can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuul allahi sala allahu alay wasalam nahaa can bayci alwalaa'i wa can hibatihi bixintiisa iyo iibintiisaba waa nahiye weliba wuxuu luxmatun ka luxmati nasab waa qara muxua xidhiir oo sida wada dhalashada oo kale ninkaa hebel wada dhalashadaan ka wada dhalanay baan ku siiyey adugu walaalnal walaalkii noqo ama waan kaa iibiye lama odhan karayo sidaasoo kale marka way yaqaanaan baabu man tawallaa qawman hayra mawaaliihi qofkii mawaali ka dhigta oo wala la xidha kuwii muxaha e, xoreeyey dad aan ahayn oo kale oo yidhaaho m kuwan waan ka goostay oo kuwan aan la xidhanaya can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alay slam qaal man tawallaa qawman bigayri idni mawaaliihi facalayhi lacnat allahi walmalaa'ikati wannaasi ajmaciin laa yaqbal الله منه يوم alqiyaamati صرفا walaa cadla sarfi iyo cadli toona kama aqbalo sunno iyo waajib toona alla kama aqbalo ama erge iyo fidya toona ilaahay kama aqbalo nacladii ilaahay iyo muxuu ahay malaa'igta iyo dadkao dhan baa ku dhacaysa sidaas oo kale baabun idaa daraba mamluukahu actaqahu kana fiiriya marka waa wasaaisha sharciga islaamka uu la yimid dadka inay xoriyadooda ku qaataan qofkii muxuu ah qofkii addoonkiisa nabar xoog la gaadhsiiya isagu waa isku xoroobayaa oo meelaha uu qofku in la xoreeyaba aan u baahnayn buu ka mid yahay hadduu muxuu ahaayey wax yar ku dhufto dharbaaxa iyo ul iyo uu ku dhuftana sidii xadiidkii kacb ibnu malik xamjada muxuuah mucaawiyat ibnu ibnuxakam aynu kusoo marray oo kale isagana marka waxaa weeyaan wa dembigiisaas male kafaaro kale male ilaa in xoreeya mooyaane عن أبي مسعوud الأنصاaري رضي الله عnه qاla kuنت أضرب غuلاamا lي adoonkayabaan garaacayay زاada في riواaيaة فaجaعala yquuل أعuudu bالlah أعuudu bالlah buu lahaa markaan garaacayay qaala faجaعala yضربhu abu masعuud baa wuxuu bilaabay inuu garaaco isagoo ilaahay ku cawdu billah ilahay ka magan galay faqaala أعuudu برasuuل الlah acuudu birasuulilaahi buu yidhi fatarakahu markaasuu daayay markuu acuudu billaahi lahaana maanu aanu daynaynin acuudu birasuulillahi markuu yidhina rasuulka ilah baan magan galay buu yidhi kolka horena wuxuu yidhi ilah baan magan galay fa samictu min khalfi gadaashaydan waxaan ka maqlay sawtan cod baan ka maqlay leh iclam abaa mascuud ogow abu mascuudow lallaahu aqdaru calayka minka calayhi ilaahay baa kaa awood badan si intaad ka awood sarrayso in badan ilaah baa ka awood sarreeya ogow faltafadtu waan deemooday faidaa huwa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam qofkii dhawaaqay inuu rasuulku ilaahay yahay baan ogaaday faqultu markaasaan waxaan hi yaa rasuul allah huwa xurun liwajhi illah faqaal amaa low lam tafcal lalafaxatka annaar haddaan sidaa yeeli lahayn naar baa ku leefi lahayd aw lamasadka annaar buui naar baa ku taaban lahayd yani naar baad geli lahayd haddii aadan xoraynin marka cidqigaas mooy wax kale oo kafaaro ahaan lahayo ma jiro wa can zaadana ana bna cumara radia allahu canhuma dacaa bigulaamin lahu fara'aa bidahrihi aharan wuxuu u yeedhay addoonkiisu u yeedho markaasuu dhabarkiisu wuxuu ku arkay ahar buu ku arka ula buu ku arkay faqaala markaasu wuxuu yidhi awjactuk ma xanuujiyey qaala laa cabsanaya baa laga yaabaa mar ma madhagto carooday ayuu wax ku dhuftay markaasuu goor buu qaboobay buu u yeedho markaasuu bari tus dhabarkaa aahaar buu marka ku arkay markaasuu ma ka xanuujiyey qaala la qaala fa anta catiiq xor baa tahay qaala uma akhada shay-an min alard waxbuu dhulka ka qaaday ibnu cumar shay yar buu dhulka ka qaaday qori iyo dhagax iyo wax sidaasuu dhulka ka qaaday fa qaala markaasu wuxuu yidhi maa lii fiihi min alأjri maa yazinu haada xoraynta aan xoreeyey wax ajri o intaan la egna kuma lihi ajri kuma lihi dembi dhaaf un bay tahay mooyaane ajri ma lahaya inii samictu rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam yaquul rasuulka ilaahay baan maqlay isaga oo leh man daraba gulaaman lahu xaddan lam yaأtihi aw latamahu faina kafaaratahu an yuctiqah qofkii addoonkiisa garaaca oo xad muxuu ahaay xuduudda xad ka mida ka oofiya xaddaana aanu gelin inuu zinaysta maala intuu moodayo oo ku been abuuranayo garaacay maala xaddu zina ama xadulqadfi sidaas aanu gelinna ama dharbaaxaba dharbaaxo keliya kafaaro kale male ilaa inu xoreeyo mooyaane hadduuna xorayn imika dembigiisaasu si kale lagu dhaafayo male wacan suwayd bni muqarini radia allahu canhu ana jaariyatan lahu latamahaa insaanu jaariyatiisa ayuu insaan eh, qof garaacay eh, dharbaaxay jaariyad isagii iyo walaalihii ka dhexaysay toddoba nin oo walaalo ah toddoba ninoo walaalo ah oo wada saxaabiyiin oo muhaajiriin ahoo markaa eh, waraba ahaa ba hal jaariyay isla lahaayeenoo markaa jaariyadaas kaliya u shaqaynaysay mid kay ugu da'yaraaba maalintuu xanaaqay buu dharbaaxay faqaala lahu su- ah, markaas muxuu ahaa taasu qisada horeba ahayd qisadan dambe arrintan ay ku imanaysana waxaa jaariyatiisa baa wiilkiisa uu dharbaaxay suwayd wiilkiisa bari dambe jaariyatiisa dharbaaxay fa qaala lahu suwayd suwayd baa wuxuu ku yidhi amaa calimta miyaadan ogeyn ana suurata muxarama wejigu inuu xaraam yahay wejiga wax lagu dhuftaa inay xaraam tahay suurada wejigaa laga wadaa yani fa qaala markaasu wuxuu haddana yidhi laqad ra'aytunii waxaan is garanayaa wa inii lasaabicu ikhwatin aniga oo todoba walaalo a midkood baan garan toddoba nimo walaalo annaga midkood inaan ahaa saabicu ikhwatin li maca rasuuli llahi sala la alay slm rasuulka ilahina aan la jiro wamaa lanaa khaadimun hayru waaxid khaadimna ma aanaan lahayn mid keliya mooyaane mid baa naga dhexaysay fa camada axadunaa falatama midka yaa khaadimkii u qastay oo markaasuu dharbaaxay fa amaranaa rasuulu llahi sala allahu alay slm an nuctiqa inaan xoraynabu rasuulka ilahi na amray ladmadaas oo keliya baa marka muxuu dembigeedu dembi dhaaf kale aanu lahayn kafaar kale aanu lahayn in xorin mooyaane baabu taqliid calaa man qadafa mamluukahu bizina mamluukan bizina qofkii zina ku sheego oo mamluugiisa caaya oo zaani yahoy ku yidhaaho dembiga weyn uu leeyahay can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala abu abulqaasimi sala allahu alayhi wasalam man qadafa mamluukahu bizina yuqaamu عalayhi اlxaddu ywma alqiyaama ilaa an yakuuna kamaa qaal maalinta qiyaamaha xadda laga oofinayaa inuu sidaa uu sheegay u yahay oo runtii ay tahay mooyaane hadduu ku been abuuranayo beentii ay ahayd aakhara loo xadayaa bab اlإxsaani ilى اlmamlukiina fi الطacaami wاllibaas walaa yukallafuuna ma laa yutiiquun عn اlmacruur bni suwaydi radي allahu عanhu qaala mararnaa babi dri birabada meesha rabada la yidhaha baan abu kusoo marray abu meel rabada la yidhaaho oo madiina aan ka fogayn buu muxua halkaasuu degay aakhiru cumrigiisa uu dego halkaasuu ku dhintay halkaana muxuahay nebiga alay isagaa doortay meeshaana isagaa doortay nebiga alayh isalaatu wasalaam ma aha kuwa muxuu ahay taariikh baan qorqorro ay yidhaahay oo muxaasiriin waxyaala ay sheegaan inuu cusmaan eriyey oo muxua cusmaan halkaas uu uu ku anfiyey maaha isagaa doortay oo oh, nebiga alayh isalaatu wasalaam iyo amri buu odhan jiray markaan muxuu ahaaye aan arko madiino oo oh, ballaaratay oo oh, salci ay guryahii gaadheen inaan madiine ka baxo oo meel gaara iska dego buu nebigu amray sidaas odhan jiray marka isagaa doortay ayb nin wuxuu iska ahaa can ilmacruur bni suwaydin qaala mararnaa biabi darin birabada abu darri baan rabada ku soo marray wa calayhi burdun wa calaa gulaamihi midluhu isagoo isna maro qaba muxuu ahay addoonkiisiina mid la mida uu qabo maradiisi marada addoonkiisu isku mid yihiin faqulnaa markaasaan waxaan idhi yaa abaadar low jamacta baynahumaa kaanat xulla haddaad labadaa adu isu xidhato mar xulle badlo kaamila ku noqon lahayd labada duuga isna isna wuxuu xidhnaa mid duugihiyo mid cusub gulaamkiisuna mid duug yahay mid cusub buu xidhaa markaasi waxay idheen labada duuga intaa isaga siisid labada maadi isku xidhateed xullo kaamil ah ku noqotee fa qaala markaasu wuxuu yidhi innahu kaana baynii wa bayna rajulin min ikhwaanii kalaamun aniyo nin walaalkay ah yaa hadalna dhex maray ninkaasuna bilaal buu ahaa wa kaanat ummuhu acjamiya hooyadii acjamiyad bad yani xabashiyad bay ahayd fa cayartuhu biummihi hooyadiisaa ku caayay hooyabna sawdaa baa ku idhi faka'anii fashakaanii ila الnabiyi salى الlahu alay sl nabigu ugu dacweeyey falaqiitu الnabiya salى الlahu alay slam nabigaan la kulmay faqaala markaasu wuxu uhi yaa abaa dar inaka mru'un fiika jaahiliya nin waxaa tahay jaahiliyad ay ku jirto nin akhlaaqda jaahiliga aan ka wada bixin ee qaar kaga dambeeya ayaa tahay jaahili baa tahay maanu dhihina jaahiliyad baa kugu jirta bu ayb marka qofku inuu muslim saadiqa uu yahay oo laakiin طaraf min aljaahiliya ay ku jirto oo weli ah, eh, awsaaf اljaahiliya aanu ka wada takhalusin way iska dhici kartaa faqultu ya rasuula allah min sabi الrajuli ma ninka caydiisii man saba rijaala sabuu abaahu wa ummahu yani isaga horta icaayibu ka wada ninkii ragga caaya aabihii hooyadiiba way caayayaan iyaguna marka kolkuu icaayibaan aabihii miyaan hooyadii aniguna caayay taasuna marka waa alad weeyaan taasoo kale qofkii kucaayana intuu ku yidhi ku celiso wey adiga keliga kolkii kucaayo haddaad hooyadii ama aabbihi aad ku darto marka waa dheeraad weeyaanoo waa ribo weeyaan oo afxash anwaaci riba weliba weeyaan faqaala markaasu wuxuu yidhi yaa abaa dar inaka mru'un fiika jaahiliya waa ku celiy ah, hum ikhwaanukum waa walaalihin jacalahum allahu taxta aydiikum gacantiin hoostoodu ilaahay dhigay ilaah bay milki siiyey fa accimuuhum mima ta'kuluun waxaad cunaysaan wax ka siiya wa albisuuhum mima talbasuun u xidha waxaad xidhanaysaan noocaad xidhanaysaan wax uga xidha walaa tukallifuuhum maa yaglibuhum amrina oo ha ku mashaqaynina waxa mxua ah, ka xoog roon oo camal ah fain kallaftumuuhum faacinuuhum haddii aad ku kalliftaan oo mararka qaarkood wax shaqo oo ka xoog badan aad u dirsataan la qabto oo idinkuna taageera gacan siiya عن أbي هريرة رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم إذا صنca لأxadiكم khاadimhu طعاamه midkiin hadduu khaadimkiisu cuntadiisa u sameeyo aw jaaءa bihi ثuma jaaءa bihi uu u keeno waqad waliya xarahu wa dukhaanahu isagu maamulay oo gacanta la galay kulaylkiisii iyo qiiqiisii iyo faraha la galay falyuqcidhu macahu falya'kul ha fadhiisiiyo oo maciisa ha fadhiisiiyo oo hala cuno fain kaana acaamu mashfuuhan qaliilan mashfuuhan yani qaliilan waa tafsiir bay u tahay qaliilan taasu cuntadii hadday tahay mid yar hadday tahay oon labadooda ku wada filayn fillayn falyadac yadahu fii yadihi minhu uklatan aw uklatayn yani luqmatan aw luqmatayn gacanta ama luqmadaba laba luqmadood wuxuu muxuu ahay uu hamuumta iskaga bixiyo gacanta ha ugu rido ah, qaala daawuud wa huwa ibnu qays daawuud ibnu qays baa wuxuu yidhi yani luqmatan oo luqmatayn uklatan oo uklatayn wuxuu ka madahdaa luqmatan oo luqmatayn baabun hawaabi alcabdi wa ajrihi idaa nasaxa lisayidihi wa cibaadat allah can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alيyه waslama qaal ina alcabda idaa nasaxa lisayidihi wa axsana cibaadaةa rabbihi falahu ajruhu maratayn ajirkiisaba laba goor leeyahay oo cibaadada rabbina ajir gaara weeyaan naseexada muxuu ahaay maaligiisiina ajri gaara weeyaan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam lilcabdi lmamluuk alcabdu lmamluuk addoonka la leeyahay lilcabdi اlmamluuki addoonka laleeyahay waxaa u sugnaa almuslixi ee wax hagaajinaya ee naasixaha khidmada si fiican u qabanaya ajraani laba ajr buu leeyahay ayb wاladii nafsu abi hurayrata biyadihi ilaaha abu hurayra gacantiisu naftiisu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee lowla aljihaadu fii sabiili اllah wاlxaj wa biru ummi saddexdaas haddayna jirin haddayna jiri lahayn la axbabtu waxaan jeclaan lahaa an amuuta inaan dhinto wa ana mamluukun ano addoon laleeyahay inaan dhinto baan jeclaan lahaa ajrigaas sababtiisa yani qaala wabalaغnaa ana abaa hurayrata lam yakun yaxuju xataa maatat ummuhu lisuxbatiha ilaah hooyadii ay ka dhimatay abu hurayra inaanu xaji jirin hooyadii buu aad iyo aad baari ugu ahayo muxuu ahay hooyadii khidmadeeda ayuu ka dooranayay inuu soo xajiyo xajkaasna marka xajkii sunaha wey xajaة اlwadaaci waa soo waa ka qayb galay isagii hooyadiiba ina hooyadiina ina kasoo qayb gashaa suurooda lakiin ma aqaan hooyadii inay ku jirta xajatulwada ayan kale marka intii hooyadii ay noolayd hooyadii khidmadeeda u go-naa markay dhimatay buu marka soo xajiyi jiray intay noolaysa xaj iyo cumro ma soo aadi jirin baabun fii bayci lmudabbar idaa lam yakun lahu maalun hayruhu kaasna marka xadiidkii jaabir ayaa ku jira ninkii nabigu alayh isalaatu wasalaam uu ka iibin jiray quraanki siddeedda boqol ugu iibin jiray kitaabu lbuyuuc baabu bayci aطacaami biطacaami mila bimil can macmar bni cabdillaah macmar bni cabdillaahi alcadawi radia allahu canhu annahu arsala gulaamahu bisaaci qamxin saac muxuu ahaaye oo bur ah ayuu gulaamkiisa u dhiibay faqaala markaasu wuxu uhi bichu iibi washtari bihi ku soo iibi shaciiran shaciir kusoo iibiyo intaad suuqa geyso ood iibiso lacag ku iibiso lacagtaas noogu soo iibi shaciir noogu soo iibi ayuu yidhi fadahaba algulaamu faأkhada saacan wa ziyaadata bacdi sac ma aanu yeelin siduu uu macmar fare sac shaciira iyo badh ayuu wuxuu ku iibiyey saacii burka ahayuu waday falamaa jaءa macmar markuu macmar yimid waأkhbarahu bidalika siduu u warramay faqaala lahu macmar macmar baa wuxuu ku yidhi lima facalta dalika maxaa sidaa u yeeshay inطaliq faruddahu noqo oo celi walaa ta'khudanna ha qaadanin ilaa mihlan bimilin mid lamida iyo kaad wado ku lamida mooyaane wax si kale ha ku qaadanin fainii kuntu asmacu rasuula اllahi salى اllahu alayhi waalihi wasalam rasuulka ilaahay baan maqli jiray yaquulu isaga oo leh aلطacaamu biطacaami mihlan bimil cuntada cunto lagu iibinayaa waa inay isla ekaadaan ayb oo suus iyo suus ay ahaadaan qaala macmarna wuxuu yihi wa kaana طacaamunaa ywmaidin shaciir طacaamka iyaguna shaciir buu ahaa qiila lahu markaasa waxaa lagu yidhi fainahu laysa bimilihi isku mid ma aha shaciirta iyo burku isku mid ma aha ayb qaala markaasu inii akhaafu an yudaaricahu yani an yushaabihahu inuu ku dhow yahay baan ka baqayaa in isku nooc dhow yihiin ayb marka cuntada marka cunto lagu iibinayo cunto markii cunto lagu iibinayo hadduu noocu isku mid yahay oo gele iyo gele ay yihiin muxuu ahay beriis iyo beriis digir iyo digir saliid iyo saliid ay sidaa yihiin waa inay isla ekaadaan mithlan bimithli aan waxba ayna isdheerayn mutaqaabidna ay yihiin oo yadan biyadin ay tahay labadaas laakiin hadduu noocu kala gedisan yahay gele iyo beris masala laisku iibinayo digir iyo gele laisku iibina sidaas hadduu yahay tafaadulku marka waa bannaan yahay marka eh, burka iyo shaciirtuna marka isku mid ma aho laba noocoo kala gedisan weeyaan laakiin macmar warac daraadi buu radiallahu canhu sidaa u yeelaye marka wuxuu leeyahay waxaan ka baqayaa inay isku dhow yihiinoo eh, muxuahay isshabahaan ayaan ka baqayaa baabu nahyi can bayci الطacaami qabla an yustawfى intaan gacanta lagu dhigo qofkii cunta iibsaday maalan ayb ilaa uu milkiyo oo milkigiisa uu la soo wareego inuu iibiyo in laga manciyo can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh waslama qaal man ibtaaca طacaama falaa yabichu qofkii cunto iibsadaayo yaanu iibinin xataa yastawfiyahu ilaa uu la soo wareego qaala ibnu cabbaasin wa axsabu kula shayin milahu wax walbabana waxaan u malaynayaa inuu sidaas cuntada oo kale u yahay cuntada keliya aanu ku gaar ahayn shay aanu qofku aanu milkiyin oo weli aanu qabdoonin oon milkiisa ku wareegin inuu sii iibiyo male an abi hurayraa radia allahu canhu annahu qaala limarwan marwan ibn اlxakam ayuu ku yidhi oo amiiru lmadiina ahaa buu ku yidhi axlalta bayca riba ma waxaad xalaalays ribada xalalta bayca riba ribada iibkeedii miyaad xalaalaysay faqaala qaala marwan baa baan wuxuu yidhi maa facaltu ma aanan yeelin faqaala abu hurayra axlalta bayca sikaan waxaad xalaalaysay muxuu ah wafiiqadaha iibkoodii baad xalaalaysay ayb sak waa jamcu sikaanka waa jamcu sak sakiguna marka waa ila aana nimankan kada bay ku magacaabaan midda guryaha iyo wixii lamid iyo sarki bay yidhaahda marka waana sax carabi saxa weeyaan warqadaha iibintoodii warqad marka qofku warqad dayn ay ugu taalo intaas inuu ka qabo marka nin kale ka iibinayaayo xaqiisi isagu uu lahaayee hadhow muxuu baytulmaalka uga soo baxaya inuu isagu ku qaato iyay uga iibinayeen taasaad banaysay buu leehay marka taasuna ribo weeyaan tacaam dadka la siin jiray oo cadihii dadku ay lahaayeen ee baytulmaalka ay ka qaadanayeen baa muxuahay waxaa jirta waqti mucayana oo sanadkii ah in dadka cunto loo qaybin jiray oo loo siin jiray mxu ahay caqahoodii loo siin jiray marka qofkii deyn lagu leeyahay baa kii deynta ku lahaa warqad u qoraya oo inuu isagu qaato mxu ahay caqaha isaga usoo bixi doona uu qaato ayuu uga iibinayay kaasuu leeyahay marka ribaad banaysay waqad nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam can bayci acaami qabla an yustawfaa rasuulka ilaahina wuxuu reebay cuntada in la iibiyo iyadoo on weli gacanta lagu dhigin ninkaasuna cuntada hadhow maqsanka dawlada iga soo bixi doontaan kaasii iibiyey buu leeyahay weli aan waktigeediiba la gaarin oo marka sidaas uu wasiiqo ku qoraya marka ribo weeyaan buu leeyahay qaala wuxuu yidhi raawigi baa wuxuu yidhi fakhaطba marwaanu الnaasa fanahaa can bayciha sukuugtaas diibkeedii buu dadka ka nahiyey marwaan intuu dadka u khudbeeyey qaala sulayman sulaymaanka xadiidka warinaya wuxuu yihi fanadartu ilaa xarasin askartii baan arkay yaahuduuna iyagoo ka qaadaya ya'khuduunahaa sikaabtii ka qaadaya min aydi nnaasi dadka gacantiisa dadkii marka kala iibsaday bay ka soo celinayaan qofkii laga iibiyo kii lahaa ay u celinayeen baabu naqli acaami idaa biica juzaafan juzaaf yani mxu ahay isagoon la beegin muxuu ahaa bahashii karoor meel yaallo n la yidhaaho waxaan kaa iibiyey gelaydeedan aan kaa iibiyey iyadoon la beegino inta ay tahay aan la ogaanin hadduu sidaa ku iibsado ilaa uu beegto qofkii muxuu iibsaday ilaa uu beego intay tahay u ogaado inuu iibiyaayo inay mamnuuc ka tahay can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal man ishtaraa طacaama falaa yabichu xataa yastawfiyahu ilaa obsado yan ilaa beerto oo gurigiisa ula tago meeshu dugaankiisa ula tago meeshuu ka qaato uu qibdoodo yaanu iibinin qaala wa kunnaa nashtari acaama acaamkaan ka iibsan jirnay min arukbaani musaafiriinta juzaafan muxuu ahay takhmiin baan uga iibsan jirnay fanahaanaa rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi baa naga reebay an nabiicahu inaan iibinno xataa nanqulahu min makaani ilaa meeshiisa aan ka qaadno oo rixaashayadii aan la aadno meeshaan wax ku iibsan jiray iyo dukaanka iyagii aan la aadno aan geysanno oon muxuu ahaye weel ku qiyaasno inaan iibinno buu naga reebay baabu bayci طacaam almakiili biاljuzaaf can ibni cumara radia allahu canhuma qaala nahaa rasuulu llahi salى allahu aleyh wasalam can lmuzaabana muzaabanadu ka reebay nebiga alayh الsalatu wasalaam muzaabana maaquudatu min azabni wahuwa dafcu isriixriixa bixidda zabni la yidhaahaa marka isna musaabanada waxaa laga wadan isagaa fasiri doona wuxuu leh an yabiica tamra xaa'iطihi bustaantiisa timirteeda inuu iibiyo in kaana naklan hadduu nakli yahay bitamrin kaylan timir oo beegan uu ku iibiyo timirtiisii oo rutab oo geedka ku taalla inuu qof hore oo timir mxuah hore oo u go- sanadkii hore si u baxday lahaa oo iyadu beeganu inta ay tahay la yaqaano tanna la qiyaasaya en weli ilan lama soo goynine in la iibiyo taasaa marka musaabana taasaa laga wadaa waa rutabkii geedka ku yaallay iyo timir hore oo qof hore u taallay oo laysku iibiyo tanuna ay beegantaho inta ay tahay la yaqaano tanna la qiyaasayo taasuu nahiyey nebiga alayh salaatu wasalaam ilaa hal mas'alo oo imaan doonta oo caraaya la yidhaaha mooyaane baabkan baabka waxay ku imaan doontaa bayadu mustaqna ka kaana karman hadduu cinab yahayna an yabiicahu inuu ku iibiyo bizabiibin kaydan zabiib beegan inuu ku iibiyo cinabkii geedka ku yaalay iyo zabiib beegan in laysku iibiyo wain kaana zarcan hadduu mxuu zarci yahayna an yabiicahu bikayli acaamin kayl e, acaam beegan inuu ku iibiyo nahaa can dalika kullihi intaasoo dhanba waa ka nahiyey marka hadda musaabanadii midhihii iyo xubuubtii labaduba waa soo gelayaa labaduba waa soo gelaya tafsiirka ibnu ibnu ibnu cumar radi allahu canhu qaar magaca ku kala duwaana waa jira oo muxaaqala iyo musaabana ku kala magacaaba waana isla macno kulli marka labadooda noocba xaraam weeyaan ilaa mas'aladan soo socota iyadu baabu bayci bayci tamri kaylan bimil عن أbي هريرة وأbي سعيid رضي الله عنهma أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم baعثa akhaa bani cadiy nin qolada bani cadiy la yidhaha alansaari buu yuu diray faistacmalahu calaa khaybar khaybar buu u cayinay jacalahu caamilan calaa khaybar khaybar markii la qabsaday sanadkii toddobaad ee hijriga bilowgiisii waa kay yahuuddii deganaydu ay dalbadeen in dhulka gacantooda lagu daayo iyagu ay ka shaqeeyaan midhahana lala qaybsado sidiibaa marka lagula heshiiyey marka markii sanadkii la gaadho aakhirkiisii la joogay beerta ay soo go'do kolkaasuu nebigu alayh salatu slam nin lasoo xisaabtama u diri jiray kaasaa marka caamilkan kaasaa laga wadaa faqadima wuxuu la yimid bitamrin janiibin yani bitamrin jayid timir wanaagsan ayuu ninkii keenay faqaala lahu rasuulu llahi sala la alay sl rsulka ilahi baa wuxuu yidhi akullu tamri khaybara haakada timirta khaybar oo dhan sidana u wada fiican tahay qaala laa wallahi ya rasuula allah innaa lanashtari saaca bisaacayn min aljamci jamciga akhlaadka timirta isku jirjirta ee rabiica ah yaa la yidhaahaa saaca midkan kada ah yaa waxaan ku mxu waxaan ku qaadanaa kusoo iibsanaa laba saacoo midda timirta liidata ah faqaala rasuulu llahi sala alla alay sl rsulka ilahi baa marka wuxu uhi laa tafcaluu ha yeelina walaakin milan bimilin mxuaha mil iyo mili ka dhiga oo ha isla ekaadeen ku xun iyo ku wanaagsan ha kala ahaadeen hadday doonaan kolba haddii isku nooc yahin waa inay isla ekaadaan aw biicuu ama iibiya haada midkan kada jamciga eh radii'a iibiya washtaruu bihamanihi min haada lacagtiisii kan kada wanaagsan kusoo iibsada wakadalika wakadalika almiizaanu yani almawzuun wix la miizaamaana waa sidaasoo kale wixii la beegayaa sidaas oo kale yeela wixii la miizaamayana iyaduna waa sidoo kale marka wixii acaam ama beeg lagu iibsanayo ama wasni lagu iibsanayo waa inay isla ekaada kol baa noocu isku mid yahay baabu bayci subrati min atamri subra waxaa weeyaan muxuu ahaayey eh, wixii wax meel yaallo isku urursan ayaa subra la yidhaha yani bahalkii muxuu ahay karoorka wa la yidhaahoo kale yani cunto timir meel taalla oo inta ay tahay aan weli la beegin oo la qiyaasaya un in la iibiyo can jaabirin bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alay waslam can bayci subrati min atamri laa yuclamu makiiluha beeggeeda aan la garanaynin bilkayli almusamaa min atamri kayl la magacaabay oo timira in lagu iibiyo timirtaadantada baan waxaan kaaga iibiyey toban kintaaloo timir ah oo ii taalla kaaga iibin layidhaha ma ma banaana marka waa in tana la beego marka inay isleeg yihiin la ogaado baabun laa yubaacu tamru xataa yatiib ilaa u bislaado yani oo mxu laa yubaacu amar midhaha lama iibiyo midhaha geedka ku yaala lama iibiyo ilaa ay bislaadaan oo la cuni karo can jaabirin radia allahu canhu qaala nahaa aw nahaana rasuulu llahi sala allahu alay slam can bayci thamar xataa yatiiba yani ilaa uu macaanaado oo la cuni karo ama ha macaanaado ama ha dhanaanaade shayba marka sidii uu ku bislaanayo waa inuu intuu noqdo la cuni karo وعn abi سعيidi وعn abi الbkhtariي qala sألtu بna cabاasi can bayci النkل qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam can bayci الnaqli xataa yakula minhu aw yukal xataa yakula buu yidhi mise xataa yukala minhu ayb wa yuuzan oo haddana la beego qaala qultu waxaan idhi maa yuuzan qaala faqaala rajulu cindahu nin la joogay baa wuxuu yidhi xataa yuxraz xataa yuxraz yani xataa yuqbad ilaa la guddoomo gacanta lagu dhigo oo guriga la geysto ayb midhihii marka in sidaasuu noqdo sidoo geedka ku yaalana waa la iibin karaa oo xirzigaasi waxba daruuri ma aha laakiin horta waa inuu bislaado oo inaanu ba'aynin hadda kadib khalaas dadka khubarada ah beeraha yaqaana ay yidhahaan khalaas beertan waa bislaatay oo waa baxday oo aafo kale marka kuma dhacayso baabu nahyi can bayci hamari xataa yabduwa salaaxuhu waa xataa yatibadi nafseedii un weeyaan can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اlahu alay slam nahaa can bayci naql yani samar naqli weeyaan xataa yazhuu wa wacan isumbul sabuulkana in la iibiyu nahiyey xataa yabyada ilaa uu ka caddaado waya'mana alcaaha xataa yazhuwa yani waxa weeye ilaa u medabaysto ilaa medabaysata weeyaan naqiishu xataa yatagayara lawnuhu midabkii ku bislaan kolkuu bislaanayo midabku yeelanayo ay bilowdo waynaan la iibinin hadday guduud noqoto hadday eh, jaalo noqoto hadday midba marka midabkii l hore kolku curdaanka ah u ahaa inuu iska bedelo oo kolku bislaanayo siduu ahaanayo uu isu bedelo wayaman alcaaha yani alaafa aafadana uu dhaafo oo inaanu hadda kadib ba-aynin roobba wuxuu noqonaynin cudurada eh, ku dhaca beeraha ku dhacayo kanu dhaafay aanu ku dhacaynin in la ogaado eh, naha albaa'ica walmushtariya ka iibinaya iyo ka iibsanaya labadaba waa ka nahiyay baabu bayci lmuzaabana waa kaynu soo marray muzaabanadii an bushayr can bushayr bni yasaarin mawlى bani xaariثة ana raafica bna khadiijin wa sahla bna abi khaysama xadaثaahu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه waslm nahaa can اlmuzaabana muzaabanaduu ka reebay nebigu alayh الsalaatu wasalaam muzaabanaduna maxay tahay athamari btamri midhaha oo lagu iibiyo midhaha geedka ku yaalla laga wadaa oo lagu iibiyo timir lagu iibiyo hibir hore oo oh. ilaa asxaaba alcaraaya fainahu qad adina lahum asxaabu alcaraaya alcaraaya waa jamcu cariya cariyaduna marka waxa weya geedka cid kale la maaliyo weeyaan geedka la caariyeeyo uu yidhaaho qof maxaa eh, beer lihi uu yidhaho timira lihi qof kaloo aan lahayn uu yidhaaho in tobankaa geed midhahoodan ku siiyey ka guro sanadka kada kaasaa cariya la yidhaahaa marka taas iyada waa mustafna waa laga soo reebo qofkii geedaha sidaa loo maaliyey waxa uu leeyahay oo loo baneeyey inuu geedaha midhahoodii oo weli geedkii ku yaalla dad kale oo timir kale haysta uu kaga iibsado timir beegan oo tanna la qiyaasayo tanna iyada la beego beegeeda la yaqaano inuu iskaga iibiso inuu iskaga iibiyo laakiin bishardi waa inaan khamsata awsuq ka badanin iyaduna qadarka uu iibinayaa baabu bayci alcaraaya bikharsiha kharsigu warka waa qiyaasidda la qiyaaso weeyaan an zayd ibni can zayd ibni عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رخص في العryة caryadii buu ruqsadeeyey nebigu عalيه الصلاة وسلام caryaduna waa tan sheegayna macnaheeda yأخuduhaa uu qaadanaya أهlu الbeyti qoys ay qaadanayaan bkarsihaa qiyaaskeedii ay ku qaadanayaan tmran oo timira yaakuluunahaa ruطban ay ruطb ku cunayaan cid hore oo timir hore haysatay lakiin ruطb aan haysanin oo ruطbka xiisaynaysa inay ninkii intay kula heshiyaan ay yidhaaho kuwan kada anagu aan qaadana naga iibiyo intaasoo qiyaaskeeda oo beeg ah nagaga iibso oo timir hora ayb oo isagana marka sidaas ay u dhib yar tahay kuwana timirta xiisaynayaan saasa marka loogu baneeyey baabun fii qadri ma yajuuzu baycuhu min alcaraaya can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam rakasa fi bayci alcaraaya bkarsiha fi ma duna خمسة أوسق أو في خمسة أوسق yshuk daawud daawud ibnu qays ayaa shakiyey hamsata awsuq miyuu yidhi mise duuna hamsata awsuq kollayba hamsata awsuq iyo wixii ka yar un weeyaan shakigu marka mxua hamsata awsuq iyo wixii ka yar waa ku bannaan tahay inaa muxuahay sidaa uu ku iibsado laakiin hamsata awsuq ka badan kuma iibsan karo mxua qofkii cariyada baabun aljaa'ixatu fi tamri jaa aafada weeyaan aafada cudurada ee ku dhaca beerta ku dhaca iyo ama ayaxa cune iyo wixii sidaas can jaabirin radia allahu canhuma jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam low bicta min akhiika hamaran haddaad walaalka midha ka iibiso fa asaabathu jaa'ixa aaf ay ku dhacdo falaa yaxilu laka kuma bannaana an ta'khuda minhu shay-an inaad wax qaadataa kuma bannaana bima taakudu maala akhiika bigayri xaqin walaalkaa xoolihiisii maxaad xaqdarro si aad ugu qaadanaysaa ile adu wax maadan siinin mida caydiina baad tidhi kuwana kaa iibiyey kuwiina waa biceen waxba gacantiisa marka ma soo gelin maalkii lacagtii aad ka qaadatay inaad u celisaa waajibkaaga sidaas buu weeyaan sababka loo xaaraantinimeeyey ilaa ay bislaato midhihii ay bislaadaan oo aafadii ay dhaafaan inaan la iibin karaynin ila inay ba'ayaan baa laga baqayaa باب منه وأخذ العرايا وأخذ الغرماء ما وجدوا midhaha la iibiyo oo sidaas oo kale lagu iibiyo iyo qofkii mxua mufliska noqda quramada eh, waxaa weeyaan waa dadka eh, daa'iniinta ah wey kuwa daynta bixiyey quramaa waa jamcu qariim qariimkana daa'inka iyo madiinka labada mid walba qariim waa la yidhaha haddana marka waxaa laga wadaa daa'inkii baa laga wadaa can abi saciidin alkhudriyi radi allahu canhu qaala usiiba rajulu fi cahdi rasuuli اllahi salى اllahu عalيyh waslm fii himaarin ibtaacahaa fakahura daynuhu nin baa musiiba kaga dhacday midho uu iibsaday intaan la nahyin bay ahayd oo asbaabtii nahyiga keentay midhaha intayna bislaani in la iibiyo muxuu ahay nahyiga asbaabta keenay iyo ka mid ahay waxyaalaha kada dhacayay marka nin baa intuu beer aan bislaanin buu iibsaday beertii baa ba'day markaasay dayntii dayn badan ku noqotay dayntii maalkiisii ka badatay fakahura daynuhu dayntiisii baa badatay faqaala rasuulu llahi sala la alay sl rsulka ilahi baa wuxuu yidhi tasadaquu calayhi wax ku sadaqaysta dadkiin fatasadaqa annaasu calayhi falam yablug dalika wafa'a daynihi dadkii baa ku sadaqaystay marka sadaqadii lagu sadaqaystayna deyntiisi wax oofiye ma ayna gaadhin faqaala rasuulu llahi sala allau alay slam lighuramaaihi dadkii wax daymiye buu rasuulka ilahi wuxuu ku yidhi tasadaquu khuduu maa wajadtum waxaad heshaan qaata maalkiisa baa loo xaraashayaa marka qofkii sidaasoo kale noqdo oo muflis baa la yidhaahaa maalkiisa wuxuu daruuriga isagu u baahan yahay mooyaane wixii kale baa marka e, loo xaraashaya marka wixii maalaha ninkaa ka heshaan qaata walaysa lakum ilaa daalika waxaa madax kalena kuma lihidin marka loona laydin nexiri maayo dib dambena waxu sii raaci maysaan wixii aad maalahaad ka heshaan baad qaadanaysaa baabu man baaca naklan fiiha tamrun geedkii marka la iibiyo intii hore soo marayn oo dhan midhaha bay ahayd marka haddii geedkii la iibiyo midhana ay ku yaalaan midhaha ayaa qaadanaya ma baa'ica u haraya mise mushtariguu soo raaciya عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم يقول من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشhترط المبتع تأبيirka macnahu waxaa la yidhaahaa Eh, waa riminta geedaha laysku rimiyo timirta laysku rimiyo oo midda la ubaxeeda inta lasoo qaado midda dhadig la kor saaro oo markaas sidaa ay ku rimayso midda dhadigo ay midho ku bixinayso kolka tacbiirkaas kolkii lagu sameeyey ka hadday tahay marka midhaha la iibinaya geedka la iibinaya hadday tahay midhahu ma raacayo iibka geedka kuma soo raacaye waxaa u harayaa qofkii iibiyey ilaa in iibka lagu soo daro u yidhaha geedkii iyo midhihiisaba waa kaa iibsaday sidaa la yidhaha mooyaane ambuula geedkaan kaa iibsaday bisharti inay midhuna ku jiraan marka haddii sida aanan ahayn geedka keliya unbaa markaa iibsamaya amaa hadday qabla tacbiir ay tahay intaan camaliyada lagu samaynin ay tahay midhihii iyo geedkiiba marka iibka isla gelaya geedkaan kaa iibiyay hadii la isla gelaya ilaa an yashtaria albaa'ic marka isagana inuu ka iibiyey sharto uu yidhaaho bisharti midhuhu waa inayna ku jirin sida yidhaa baabu bayci almukhaabara waalmuxaaqala an zaydin can zayd bni abi unaysata qaala xadaثna abulwaliid almakiyu wa huwa jaalisu cinda caطaaءi bni abi rabax عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاaqلة والمزاaبنة والمخاaبرة مزaaبنada iyo محaaqaladii أول hore isku soo mid cabdاللahi بن cمر ka soo dhigay yuu jaabir si u kala sheegi doona isagu waxaa weeyaan وأn yshtariya an yshtariya an تushترى النخل geedaha timirta in la iibiyo yani midhahooda in la iibiyo xataa tushqixa tushqiha xataa tushqiha aw tushqixa xaana waa jirta isaga oo leh wاlishqaaءu an taxmara waa inay guduudato aw tasfara ama jaallowdo aw yu'kala minhu shayun ama wax laga cuno waa guduwu salaaxi hadda ka hor aynu soo marray oo kale weeyaano midhihii in la iibiyo ilaa uu ka gaadho waqti la cuni karo uu ka gaadho oo bislaadkii u bilaabo mooyaane in si kale loo iibiyo nahdiyey ayb marka kuwii hadda kelimaadkii uu fasiraya muxaaqaladuna waxaa weeyaan an yabiica alxaqla inuu beerta iibiyo yani midhaha geedka badarka zarciga ku yaalla inuu iibiyo bikaylin min aطacaami macluum kayl macluumaho la yaqaana inuu ku iibiyo weeyaan marka muxaaqaladu waxay ku khaas tahay zarciga wاlmuzaabana an yubaaca annaklu naqliga in iibiyaan midhihiisa la iibiyo biawsaaqin min atamri wasqiyaal timiraho hore layaqaana lagu iibiyo weeyaan walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh